Mm-hmm. bsmi اllahi الرحman الرaxيim alxamdu لlh rb العaalamiin wاlcaaqibaة lilmutaqin wla cudwana ila clى الظaalimiin wslى اllah wslm wbaark clى nabiyina mxamed wclى آlih وaصxaabih wman اhtdى bhudah wاstana bsunath wqtfa ahrh ilى ywm اddin allahuma climna ma ynfacuna wاnfacna bma clamtna wzidna cilma alxamdu lilaahi cala kulli xaal nacuudu billahi min xaali ahli nnaar e, kitaabkeennii alshamaa'ilu almuxamadiya waana darsigii afraad waxaynu ka anba qaadaynaa baabu maa ja'a fii khaatami nubuwa sheekhu waxa uu leeyahay abu ciisa maxamed ibnu ciisa atirmidi calayhi raxmat ullah wanafacana allahu biculuumih baabu maa ja'a wixii ku yimi ayuu u baabiyey fii khaatami nubuwa khaatamkii iyo calaamadii lagu soo khatimayay nebinimada wuxuu ka hadlayaa waa midabkiisii qadarkuu leekaa iyo halka uu ku yaalay iyo tilmaamaha uu leeyahay baabkan wuxuu ku soo aroorin doonaa siddeed xadiis khaatamu nubuwa wuxuu farac ka yahay kitaabkii hore ee ahaa sifatu nubuwa waa wax ka mida sifooyinkiiuun hal shay oo tilmaamihii badnaa ka mid ah ayuu gooni u qaatay oo laydhaa khaatam nubuwa wuxuu sheekhu ku bilaabay xadaanaa abu rajaa'in qutaybatu bnu saciid qaala ana xaatim ibnu ismaaciil ay ahbarana can iljacad ibni cabdiraxmaan qaala wuxuu ihi samictu waxaan maqlay assaa'ib ibna yasiid yaquulu isagoo leh dahabat bii way kaxaysay khaalatii habaryartay baa ila tagtay ilaa rasuulillaahi sala allahu caleyh wasalam ii geysay fa qaalad waxay tidhi yaa rasuulallaahi rasuulkii allow inna bna ukhtii inanka walaashay dhashay een habaryarta u ahay wajicun waa bukaa fa masaxa waa masaxay sala allahu caleyh wasalam ra'sii madaxaygu masaxay wa dacaa lii waa igu duceeyey bilbarakati baraku igu duceeyey wa tawada'a waan u weysaystay fa sharibtu waxaan ka cabbay min waduu'ihi biyihii weysada loogu soo dhigay baaqigii baan ka cabay wa qumtu waan kacay khalfa dahri dhabarkiisa xaggiisa ayaan u kacay fa nadartu waan eegay ila al khaatami khaatamka ayaan eegay bayna katifayhi labada garoobu dhaxeeya fa idaa khaatamkaasi huwa waaba isaga oo mithlu ah ziri alxajala ziri guntinta alxajalati marakaneecada baashan sariirta la saaro bahal marakaneecada u eg oo teendha yarah xadhkaheedoo kale gunudkeeda ayuu leegyahay xadiiskan ugu horeeya ragga warinayoo dhani waa rag siqaad ah xadiisuna waa xadiis saxiixa waxa uu leeyahy ibnu xajar caleyh raxmatullaah saa ibnu yasiid habaryartii waa mubhama waa raadiyey magaceeda ma hayo laakiin hooyadii waa culbat ibnu culbatu bintu shurayx hooyadii iyadu waa aqoonsaday laakiin habaryarta kaxaysay muu aqoonsanin nabiga u geysay calayhi salaatu wasalaam dawo iyo dabiib bay ugu geysay iyo inuu ilaahay u baryo waxay u sheegtay ina bna ukhtii wajicun inankan walaashay dhashay waa bukaa waxaa dhacday bukhaari riwaayadiisa ina bna ukhtii waqicun waqic waqicu waxa weeye waa xanuun qofka cagaa kaga yimaada oo baalka inagu aynu idhaahno qofka romatisamka ama ee qofka uu dhutiyo ama kurkuursado ayaa ku dhacay culimmada shuraaxdu waxay leeyihiin isma diidayaan labaduba oo wajicun waa bukay bukaan guud waa qabay kan cagaha ku dhacana waa qabay haddiiba uu kaa qabay nebigu madaxuu masaxay calayhi salaatu wasalaam haduu cagaa ka bukay dee qaban lahaa marka waxay leeya maya labadaba uu qabay horta madaxa ayuu u labada xanuun baa kala muhiimsan madaxa wixii kaaga dhaca iyo wixii cagaa kaaga dhaca waxaa muhiima wixii madaxa kaaga dhaca oo laba xubnood oo kala muhiimsan barakada uu madaxa taabanayaana waxay wada gaadhi doontaa jidhka intiisa kale markuu madaxii masaxay gacantii barakaysayn mariyey waa ku bogsanayaa horena waa loo arkay dhacdooyin aan mid iyo laba iyo saddex iyo afartoon ahayn barakana waa ugu duceeyeyoo mustaqbalka dambe ah barakadaa waa la arkay wuxuu gaadhay da sagaashan iyo afara afar iyo sagaashan jir buu noqday wejigiisuna dhallinyaru ahaa timaha madaxa iyo garhkuna dhowr midho caddaana ah ku jiray nebigu waa weysaystay sala allahu caleyh wasalam dabeetana wuxuu cabbay min waduu'ihi biyihii weysada baaqiga ka soo hadhay sababtuu u weysaysanayaa ma wiilka yar awgii bay ahayd mise salaad soo gashay buu u weysaysanayey labadaba oo ixtimaalaysa waxaanuu cabbee waa waduu'ihii waana talabada munaasabka ah waayo ibnu xajar casqalaani fii fatxulbaari wuxuu leeyahy saddex mid baa suurtagal ah biyihii weysada loo soo dhigay inuu cabbay horta biyi weysada loo soo dhigay ma cabbi kara buu yidho aadaabtii asxaabta may hayn shaygii oon weli hawshiiba lagu qabsanin inuu biyihii laaco adabka may haynoo waa min su'il adab taa halkaa inaga dhig maxaa soo hadhaya wix biyihii xubnaha ka dhacay inay yihiin oo ay dhici jirtay fii bacdi almaraad saxaabadu inay jidhka marmariyaan laakiin ma sugna buu yidhi inay cabi jireen waduu marka la ydhaha wowga la fadxeeyana shayga la isticmaalo waduu lama yidhaaba biyaha ku talagalkee marka hore loogu talagalay weysada ayaa wowga loo fadxeeyaa marka wuxuu xoojinayaa isaga iyo mulla cali lqaari labadu waxay xoojinayaan biyihii uu ka weysaystay intii hadhay ayuu heensaday oo cabbay xagga dambe u kacay ma wuxuu raadinayey khaatamu nubuwa oo war qabay mise wiil yaroo dhallinyaruunbuu ahay xagga dambe u wareegay labadaba waa la odhan karaa deetana nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu arkay dhabarkiisii iyadana labaa suurtagalah in markuu wareegayba nebigu dareemay deetana go'a uu iska tuuray iyo inay marka hore bannaanayd labadana lama kala rajixin deetana wuxuu yidhi waxaan arkay khaatabu nubuwa bayna katifayhi labada garab dhexdooda dhexdooda oo ku badhan maaha axaadiistu qolo waxay u badiyeen xagga midig oo waxay dhaha xagga midig bay raasay garabka midig ayay u dhoweyd laakiin axaadiista ka faraha badan qaarkoodna inoo imanayaan bukhaariguna xusaya waxa weeye garabka bidix bay xigtay marka taasaa raajaxa bayniyada loo sheegay waxa weeye dhinac bay u badantahy laakiin dee mid keliya kuma beegna ee dhexdii waytay oo dhinac u badan wuxuu inoo sheegay ugu dambayn fa idaa huwa khaatamkani milu ziri alxajala xajaladu waxa weeye waxaanay yidhaahdaan ariikada al ariika ama al waa sariiraha waaweynan dhiganae reeruhu ay ku sexdeen caruuska marka ay cursiiyo tahay aroos waxaa laga duldhisi jiray teendhayar oo shabbahaysa markaneecada laakiin sanatani khafiifka utay aanu ahayn teendhadaa yari waxay leedahay guntimo sararta loogu xidho marka xadhiggaa guntimihiisa ayay leeg tahay waa marka sidaa la zir oo zada la horraysiiyo alimaam nawowina wuxuu leeyahy saasaa xoog badan in zada la horraysiiyo oy guntin tahay alxajalatina teendhadaa yare sararta ka saraysa ay tahay abu sulaymaan alkhadaabi isagu wuxuu leeyahy maya taqdiim iyo taakhiir baa ku dhacaye ra'daa la horaysiinaya maxaa la odhanayaa riz alxajala riz waa beedka alxajalatina waa qoolleyda markaa beedka qoollayda ayuu leegiye kaa waxaa xoojinaya xadiiska inoo soo socda ee kan ku xiga oo odhanaya milu baydati alxamaama xamaamada ama qoolayda beedkeedu lekaa markaa warka abu sulaymaan alkhadaabi xoog badan buu leeyihi in ra'da la horraysiin karo oo laodhanaya ris alxajala risu beedka alxajalati qoollayda labadaa keliya may soo aroorin waxa soo arooroo kale riwaayada odhanaysa milu bayd nacaama ibnu xibbaan baa warinayeena milu bayd nacaama gorayada beedkeeda ayuu leegiyey alimaam albayhaqi wuxuu wariyey milu tufaaxa tufaaxa xabadda tufaaxa ayay leeg tahay waa wada garaynaa tufaaxa waxaa inoo iman doona milu jamci lyadi tantoomada ayay laagtay jamciliyadii gacanta marka saa loo xidho tantoomada feerhka la duubto ayuu leegiyey waxaa inoo iman doono milu sa'aaliil intaasoo riwaayo ayaa soo arooray culimada qaar way kala rajaxeen oo waxay yidhaahdeen wixii weyni tilmaamaya waa wahmi sida beedka gorayada iyo tantoomada iyo tufaaxa iyo waa nin korka arkayo aan saan ugu fiirsan laakiin guntinta iyo beedka xamaamada inaha suleka alimaam alqurdubise wuxuu uhi maya baashani marna way weynaan jirtay ayaamaha qaar bay weynaataa waa mucjisa mar marna way yaraataayoo ilaahay wax walba waa awoodaa marka ayaamahay weyneed ninkii arkay wuxuu odhanayaa waa baydatu nacaama beed gorayo iyo tantooma iyo saasaa la odhanaya maalmaha yaraatay shiikhday qofkii arkayna wuxuu odhanaya waa risi ilxajala ama siri ilxajala qowlka aan isleeyahay wuu ugu fiican yahayna waa kaa intii la kala tuuri lahaa adilada qaar waayo icmaalu daliilayn awlaa min ihmaali axadihima waxaa soo raacaya haddaynu qadarkeedii garannay iyo goobtay ku taallo goorbay ahayd oo ilaahay u sameeyey muuqaalkan cajiibka ah ibnu xajar casqalaani fatxubaariga wuxuu ku odhanayaa saddex mid baa suurtagal ah inuu la dhashay salawaatu rabbi wasalaamu calayh iyo in maalintii laabtiisa la dilaacinayey lagu sameeyey iyo in habeenkii nebinimada ee loo waxyooday lagu sameeyey ma sugna buu odhanayaa inuu la dhashay habeenkaa nebinimadana axaadiistu may sheegin akhri mooyaane war kaloo meesha ka dhacay lama sheegin maxaa soo hadhay markii laabtiisa la dilaaciyey ee uu yaraa ayuumbaa soo hadhay labadaasi maalintaa weeye marka loo sameeyey calaamadan waxaa ku xoojiyey alqaadi ciyaad walow ay diidan yihiin nawowi iyo qurdubi laakiin laba xadiisba waa ku asaxeen xadiiska hore wuxuu ku asaxay abu nucaym fii dalaa'il nubuwa wuxuu leeyahy markii labada ii yimaadeen malag ee ay jiifiyeen ee dabeetana ay idilaaciyeen ayaa intay midbaa wuxuu idhi tol markaasuu tolay tolliinkii markuu dhammeeyey ayaa wuxuu ii dhigay beerka kadibna halkaa wuxuu igaga dhuftay dhabarka khaatamu nubuwa markaasaa wadnaha ka dareemay baashii laygu dhuftay ilaa iyo wadnahay gaadhay buuri marka xadiiskaas waa asaxay xilligiina waa sheegay xadiiska kale imaam axmedna saas leeg buu odhanaya labada malag baa isamray amray khudahu waar hebelow tol fakhaadahu wuu tolay bartii la dilaaciyey wa akhtim calayhi bikhaatami nubuwa kan wuxuu ku darayaa hadal malagga kalaa wuxuu farayaa shaambadii khatinka nebinimadana ku dhufo markaasuu igu dhufanaya buu odhanaya rogitaan muu sheegin isagu laakiin dee ka kalunbaa caddaynaya ilaan qaabka loogu dhufan karaa haddaan xagga loo rogin ma noqonayso markaasaa raajix waxa weeye markaa qalliinka lagu sameeyey ayaa calaamadana loo raaciyey qodobka afraad wuxuu yahay calaamadani ma waxa weeye shay jidhka ku beegan oo ku saameelan mise waa shay ka soo taagan culimmadu waxay ku ijmaaceen axaadiistuna u badan tahay shay jidhka ka soo taagan oo ka soo baxsan inuu yahay waxyaalaha tilmaamaya atharulmixjam toobniinka raadkiisoo kale iyo rukbatu cansin jilibka adhigoo kale iyo shaamatin khadraa aw sawdaa shaamadu waa barta wixii barya waxaa sheegaya xadiis daciif ah bar maaha waa shay jira oo soo taagan oo ka soo baxsan jidhka intiisa kale masalada shanaad waxa weeye waa midabka midabka waxay noo sheegi doona xadiiska soo socda waa casaan jidhkiisa in yar buu ka casaan laakiin jidhku waa kii ahaa cadaan casaan xiga kanna waa kama fogayn masalada lixaad waxa weeye waxma ku qornaayeen se kuma qornayn cafwan masale lixaad waxa weeye shacaraad bay lahayd shacaraad timo timayroo ka sarreeya timahana axaadiista qaar baa inoo sheegi doona inay timo lahayd masalada ugu dambaysa toddobaad waxa weeye calaamadani wax qoraala ma lahayd axaadiista qaar baa soo aroortay inay ku qornayd allaah muxamed axaadiis kalaa sheegtay muxamedun rasuuluullah axaadiis kalaa sheegtay sir fa inaka almansuur sir soco fa inaka almansuuru waxaa tahay kii loo hiiliyey culimmada xadiiska ibnu xajar iyo khayrkiiba waxay leeyihin waa wada daciif waxba kuma qornayn axaadiista dhammaan sheegaysa qoraalku ma asixin wax ku qornaa ma jirin intaas waa muwaasafaadka ay lahayd khaatam nubuwa qaala abu ciisa calayh raxmat ullah xadaanaa saciid ibnu yacquub aaliqaani daaliqaan waa dhulka bilaadu khaswiin ee afghanistan ay tahay abu daawud iyo nasaa'ib ayaa ka wariya qaala ana ayuub ibnu jaabir amba'ana weeye ama ahbaranaa ayuub ibnu jaabir alyamaami alkuufi abu daawuud baa ka wariya can simaak ibni xarbin shalay baynu soo marnay simaak ibni xarb wuxuu ka wariyaa saxaabadda hore waa taabici can jaabir ibni samura radia allahu tacaala canhu qaala wuxuu idhi ra'aytu waan arkay alkhaatama asha ku jirtaa waa cahdiyadii khaatamkii baan arkay calaamadii bayna katifay rasuulilaahi sal allahu aleh wasalam rasuulka labadiisa garab dhexdoodaan ku arkay dhexda la sheegayaana kala barhka maahee dhinac bay xigtaa hudatan baan arkay khaatamkaad ka bedelaysaa hudatan ayaan arkay buro xamraa'a casaan ah mila baydati nacaama hudatan waa buro buro kuusan xamraa oo casaan ah mila baydati alxamaama xamaamka beedkiisa oo kale wey marka inagoo axaadiistii hore waafajinayna waxaan leenahay jaabir ibnu samura wuxuu xoojiyey kow in labada garab dhexdooda ay tahay laakiin ma sheegi inay dhinac u dhoweyd waa ta labaadee inay tahay shay soo taagan sida burada ah ayuu tilmaamay midabkiina waa sheegay xamraa a axaadiis kalea tilmaamaysa inuu jirka la midab ahaa waxaa laysku waafajiyey jidhka waa la midab ahaa in yarna waa ka sii casaa mila baydati nacaamana waa soo sheegnay qaala abu ciisa maxamed ibnu ciisa ibnu sawrati tirmidi raximah llah xadaana abu muscab almadini qaala ana ay ahbaranaa buu jeeda abu muscab almadini haddii lagu idhaa iyo haddii lagu idhaahdo madani labadaba madiinaa loo tiriyey ninka madiine loo tirinayo ee ree madiine ah marna waxaa la odhanayaa madani marna madiini culimada xadiisku waxay yidhaahdeen haddii madani laydhaa waa nin ku dhashay oo ku dhaqday oo ku dhintay meel laan uga dhaqaaqin kaa madani baa la odhanaya ninka muddo ku noolaa asee mar dambe ka tegey waxaa la odhan karaa waxaa la yidhaahdaa madiini ayaa la odhanaya ya baa lagu soo kordhinayaa ninka waxa la yidhaha xadaana abu muscab almadiini waa qolooyinkii muddo joogay kadibna ka tegey ana yuusuf ibnu lmaajishuun wa yuusuf ibnu yacquub ibnu abi salama ibnu lmaajishuun waa qoys wada culimo ah oo ilaa aabbahood ilaa iyo ubadku ay wada culimoa muxadisiin ah can abihi aabbihii buu ka warinayaa yacquub ibn abi salamata ibn maajishuun can caasi ibni cumar ibnu qataada ayuu ka warinayaa can jaddatihi ayaydii rumaysa radia allahu canha qaalad waxay ti rumaysa samictu waxaan rasuulullaahi sala allahu caleyh wasalam baan maqlay walow ashaa'u haddaan doonayo an uqabila inaan dhunkado al khaatama calaamadda alladii khaatamka bayna katifayhi labada garab u dhaxeeya min qurbihi sidaan ugu dhowaa haddaan isleeyahay dhunkaba la facaltu waan yeelila wax xigay ma jirin yaquulu wuxuu lahaa lisacd ibni mucaad wuxuu lahaa yowma maata maalintuu dhintay ihtaza lahu waxa u ruxmay carshu raxmaan allaha raxmaanka ah carshigiisii ayaa ruxmay oo lulmay gilgilmay xadiidkani wuxuu ka warramayaa saxaabigii caanka ahaa ee qiimaha badnaa sacad ibnu mucaad sacad ibnu mucaad wuxuu islaamay sannadkii taqriiban ka horreeyey hijrada waa sannadkii labiyo tobnaad qiyaastii wuxuu dhimanayaana waa sanadkii shanaad raganimada uu muujiyey iyo suldaankuu qabiilka aws u ahaa waa laba sacad unbaa madiine maamuli jiray sacad bnu cubaada oo khasraj suldaan u ahaa iyo sacad bnu mucaad oo saxaabigan ah fadaa'ishan aynu sheegi doonno wuxuu ku gaadhay horumarka weyn ee diinta uu soo kordhiyey waxaa kaluu ku gaadhay nacaybka uu u qabay cid alle ciddii diinta iyo nebiga ka hor timaad maalintii waxaa la dhaawacay khandaq caaishaa ka warantay caaisha waxay tidhi wuxuuna soo maray anigiiyo hooyadii oo dagaalka indhaindhaynayno meel beera marayna waa ka gabanay nin kulul buu ahaa labadii baanu gabanay deeta waxaan arkay diraca birtuu sitaa inuu yar gaabaya xagga gacmaha wuxuu labis qaliilan yashhad ilhayja jamal maa axsana almowta idaa xaana alajal uu gabayaa uu ordaya wuxuu ka gaadhaya dagaalka hooyadii baan ku idhi waxaan jeclaan lahaa diraca birta ahi inuu yaro dheer yahay oo xubnaha wada gaadho bartii ay caay sheegaysay ayaa laga soo toogtay nin laydhaa xabaab ibnu caraqa ayaa soo toogtay agxalkuu kaga dhuftay waa bartaa xidid mara oo halbowle ah markii markiibuu ducaystay ilaahayow dagaalka qurayshyada hadduu u xallaaban yahy ilaahay iga kici xanuunkan intaan quraysh warkeeda meel saarayo dagaalka qurayshad hadduu gebageba yahayna ilaahu ha iga kicinine kanaan ku shahiido oo aan ku dhinto nebigu waa soo dhoweeyey masaajkuu teendho uga sameeyey halkaasaa lagu dabiibay wuxuu ducada sii raaciyey bani qurayda waa jilib yahuuda oo isaga la dhiig bixin jiray oo laakiin ballankii ka baxay ilaahay oo hanay dilin ilaa bani qurayda warkooda meel la saaro wuu yaro bogsaday ninkii bani qurayda xukumay buu ahaa in wax alla wixii gaashaanqaada la laayo dumar iyo carruurna la addoonsado maalkoodana la qaybsado waa kii nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam laqad xakamta bixukmi illaahi min fawqi sabcati arqica toddobada sano korkooda xukunkuu alla ka riday ayuumbaad waafaqday sacad nin qiimo badan buu ahaa markii bani qurayda loo teliyey dagaalkiina lagu kala food qaaday qurayshina iska daciiftay ayuumbaa hambaabuqay nabarkii habeenunbaa lagu war helay dhiig qulqulaya waa dhiiggani muxuu ahaa waaba nabarkii oo ka kacay deetsiibuu ku geeriyooday maalinkaasaa nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ihtaza lahu carshu raxmaan dhimashada ninkaa waa lix sanoo keliya islaam ahaa ayaa carshiga ilaahay uu u ruxmay waxay tilmaamaysaa in ilaahay carshi leeyay oo aayaadku tilmaameen in rabbi carshiga ka koreeyo inuu xarakaad samayn karo addat isamaa'u waxuqa laha an taida qolooyin baa isku dayay inay ta'wiiliyaan oo yidhaahdaan waxa dhaqaaqay waa xamaladii kuwii xambaarsanaa qol waxa yidhahdeen waxa dhaqaaqay waa sariirta nacashka alimaam nawowi wuxuu leeyahay waxaasoo kale wax lagu hadla maaha qof kastoo laqaado sariirtiisu way dhaqaaqdaa qof kastoo la qaado gaal iyo islaam sariirtiisu way dhaqaaqdaa daahirka xadiisku waxa weeye carshiga ilaahay baa dhaqaaqay xaakim wuxuu warinayaa oo caddeeyey ihtasa alcarshu faraxan biquduumi sacad carshigu wuxuu la dhaqdhaaqay farxaduu qabo saacdii maatinkiisa waxaa kaloo dhacday fadliya markii la qaaday bay munaafiqiintu yidhaahdeen alla fududa khayr mala kani halka innaguba xabaashu hadday yar qodmi qaacidanu iska leenay xabaashiisaa qodmi kani caadi maaha haddii dhulku iska jilcana ee alla khayr badana war xabaashu khayrna ma sheegayso kolba meesha laga qoday ku xidhanta odoo buurta garaac waxa weeyaan qaadidan la qaadayaana dadku kale xajmi weeye munaafiqiintu dacayad bay fureen laakiin nebigu wuxuu yidhi maxaa uu cuslaadaa toddobaatan kun baa soo degay oo malag oo garabka sidee oo qaadayeen toddobaatan kun xadiid kale wuxuu sheegayaa in maalintaa la furay albaabada samada oo jibriil nebiga soo weydiiyey ninkan dhintay ee albaabada samada loo furay waa kuma suri waa sacad xadiid kaleoo ka midii ah wuxuu tilmaamayaa in maalmuhu noolaa nebigaa wuxuu soo xidhay eh, intaan xariirta la mamnuucin ayaa mara xariira loo keenuu soo xidhay saxaabadu way kuway taataabteenoo waxay la yaabeen dabacsanaanteeda iyo jileeceeda iyo quruxdeeda silmatanaa la yaabteen haa lamanaadiilu sacadin fi ljanna araqu min hada wa alyan afmarisyada uu ku leeyay jannada sacad ayaa kan dabacsan afmarisku oo waxaan aad loo ilaalinino jidhka laba mariyo haddii afmariskii noqday wax dabacsan oo qurux badan maradu isu quudayu ku seexanayaana min baabi awlaa waxa fadaaishiisu aad bay u badanta waxaa ah, markii uu dhintay xabaashii bay qaadeen ciidda mise waa miski iyo cadar udgoon intaasoo dhan waa qadiyadda iyo wax ka sii badan mawduuca laakiin ujeedna wuxuu ahaa rumaysa waxay tidhi maalinkaa nebigu hadalka leeyahay waan ku dhowaa waxaanay u muuqataa inay xagga daba ka xigtay waxay tidhi haddaan isleeyahay dhunko afka la gaadh waaban la la marka maxay caddaysay sifa may sheegin laakiin waxay caddaysay inay ka bogatay oo hubsatay aadna ugu dhoweyd shayga hadduu dhowday afka la gaari karto ishaaduna si weyn bay uga boganaysaa waxna ugu hadhi maayaan halkaa baaqina ku yeelan mayso qaala xadaanaa axmed ibnu cabdat adabbi wa cali bni xujrin wa hayru waaxidin qaaluu waxay idhahdeen dhammaantood ana ciisa bnu yunus ay ahbaranaa ciisa bnu yuunus an cumar ibni cabdillaahi mowla kufra qaala sani ibraahim ibni muxamed ay xadaanii ibraahim ibni muxamed min wuldi caliy bni abi aalib radia allahu canh qaala waxa uu yidhi kaana caliyun cali wuxuu ahaa radia allaahu canhu ilaahay raalliha ka ahaadee idaa wasafa rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka markuu sifaynayo fadakara waa sheegay alxadiisa buu sheegay bituulihi wa qaala wuxuu uhi bayna katifayhi khaatamu nubuwa calaamaddii nebinimada wa huwa khaatamu nabiyiin waa kii nebiyada lagu soo khatimay xadiikana wayna soo maray waynu soo aragnay waa xadiis daciifa saddex ciluu lahaa jahaalo iyo dacfu raawi iyo inqiaac saddexdaa cila ayuu lahaa horaanu usoo marnay qaala xadaana maxamed bnu bashaar waa qaala ana abu caasim ay ahbarana abu caasim annabiil ana casrat ibnu thaabit ahbarana casrat ibnu thaabit casrat ibnu thaabit ibn abi zayd al ansaari waa sheekhii lixda sheekh ee kutubta xadiiskaba qaala sanii cilbaa ibna axmar ilyashkuri albasri cilbaa caynka waa la kasraynaya saduuq buu ahaa kaana min alquraa qaala wuxuu ihi xadaanii waxa ii xadiisay abu zayd wuxuu ku caanbaxay kunyadiisa cumar ibnu ahdab alansaari baa laydhaa waa saxaabi ansaariya laakiin abu zayd buu ku caan yahay qaarina waa ahaa qaala wuxuu ihi qaala lii rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulkaa maalin igu yidhi yaa abaa zayd abaa zaydow udnu minii igu soo dhowow oo famsax masax dahrii dhabarka ii dhabarka ii masax fa masaxtu waan masaxay dahrahu dhabarkiisaan masaxay fa waqacad waxay ku dhacday asaabicii farahaygu waxay gaadheen cala alkhaatami khaatamkiiyo calaamadii bay gaadheen qultu waxaan ku idhi cilbaa baa odhanaya abusayd buu ku odhanayaa wamal khaatam khaatamku muxuu yahay qaala shacaraatun mujtamicaad ay duu shacaraatin mujtamicaad si la ysu waafajiyo waa timaha odhanin waa hilib kuusan oo buro ah laakiin duu shacaraatin tima ayuu leeyay mujtamicaatin urursan ama maa calayhi shacaraat waa calaamad hiliba oo dusha tima ku leh xadiidkanna waa xadiid saxiixa abu zayd cumar ibnu akhdab al ansaari nebiga calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu ku yidhi udnu minii igu soo dhowow oo qofku hadduu xoogay kaa durugsan yahay gacantiisa ku soo mayso laakiin markuu jidhka kuu xogayo waa inuu soo dhowaadaa deeta wuxuu ku daray imsax dhahri dhabarka ii masax laba arrimood mid bay noqonaysaa in nebigu meeshu cuncunaysay oo dee bini aadanka marmar meel waa ku cuncuni kartaa aad jeclaysanayso in lagu xoqo amaba inuu doonayay inuu tuso calaamadan markaasuu yidhi dhabarka ii xoq waxaa laga qaataa qof caadiya oo xor ah oon addoon ahayn in la adeegsan karo inay raggu jidhka isu xoqi karaan waa laga qaataa oo aanay mushkilad lahayn waxaa kaloo iyadana meesha taalla nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi sida uu asxaabtiisa isugu dhowaayeen ee aanay xaajis iyo teed iyo wax u kala dhexeeyaa aanay jirin waan masaxay buu idhi gacanteedii waxay gaadhay khaatamkii ardaygii baa su'aal weydiinaya wamal khaatamu wuxuu idhi shacaraatun mujtamacaat haddii sideeda lagu macneeyo odhan waa timo keliya wuxuu ka hor imanayaa dhammaan axaadiistii tilmaamaysay shay soo taagan oo hilibah oo saan leh oo midab leh inuu yahay markaa si laysu waafajiyo culimmada shuraaxdu waxay leeyihiin labadaa mid ku macnee duu shacaraatin waa meel tima u saaxiib ah ama maa calayhi shacaraatun waa shay shacaraad iyo tima leh mujtamicaatun urursan xadaana abu camaar alxusein ibni xuraysin alkhusaaci shaykhaanka ayuu yahay sheekh muslim iyo bukhaari tirmidigana ugu dar saddexdaba sheekh buu yahay ana cali bni xusein bn waaqid ay ahbaranaa cali bni xusein bn waaqid waa saduuqun yahim afarta ayuu yahay sheekh tirmidi iyo abi daa'uud iyo nasaa'i ibni maaja ani cabdulaahi bni burayda ay xadaanii cabdulaahi bni burayda qaala wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay abii buraydata ayaan maqlay yaquulu leh jaa'a waxaa yimi salmaanu alfarisiyu ilaa rasuuli illaahi sala allahu caleh wasalam ayuu u yimi xiina markii u yimi qadima uu yimi nebigu almadiinata madiine sala allahu caleh wasalam bimaa'idatin xeedho ayuu u keenay cunna ku jirto calayhaa waxaa ka sarreeyey rudabun timirta rudabka laydhaa ee iminka soo gooday fa wudicat waa la dhigay bayna yaday rasuulillaahi sal allahu aleyh wasalam faqaala wuxuu uhi yaa salmaanu maa haadaa waxani maxay yihiin faqaala wuxuu ihi sadaqatun calayka wa calaa asxaabika waa sadaqadaada adigu kugu sadaqadaystay iyo saxaabadaadaba faqaala wuxuu uhi irfac qaad haa maa'idada qaad fa innaa annagu waa tacliil eh wuu cillaynaya laa na'kulu sadaqa sadaqada ma cunneeh qaadoo asxaabta uge qaala wuxuu ihi farafacaha waa qaaday muu qaado wuu la tegey maaha saxaabadii buu siiyey waa cunayn fa jaa'a alghada barri buu yimi bimilihi intii in leeg buu keenay fa wadacahu waa dhigay bayna yaday rasuulillahi sal ly salam fa qaala wuxuu uhi maa haada yaa salmaan salmaanow maxay tahay waxani qaala wuxuu uhi hadiyatun laka waa hadiyad fa qaala rasuulu llaahi sal allahu aleh wasalam wuxuu ku yidhi liasxaabihi wuxuu ku yidhi fidiya uma nadara waa eegay maxaa la fidinaya in xalqadda la fidinayo oo xalqadda inta la ballaariyo deeta dadku soo wada gaadhayaan iyo ubsuduu aydiyakum gacmaha soo fidiyo waydinkaa cuna labadaba waa lagu macnaynayaa uma nadara waa eegay ila khaatami baa u eegay calaa dahr rasuuli lahi sal ly salam mar alla markuu arkayna fa aamana bihi waa rumeeyey fadu waa fujaa'iya degdeg buu rumeeyey fashtaraahu waa iibsaday rasuulullaahi sala allahu caley wasalam baa iibsaday bikada wakada dirhaman intaasoo dirham buu ku iibsaday calaa an yaqhrisa lahum iyo inuu u beero nakhlan timir fa yacmala uu ka shaqeeyo salmaanu salmaan ka shaqeeyo fiihi timirta xataa tudcima ilaa ay timirtii la beeray dadka quudiso oo midho yeelato xataa tudcima mabniyulimajhuul laga dhigo xataa tadcamana waa arki doontaan xataa tadcama inay midhayso faqarasa waa beeray rasuululahi sal salam annakhiila timirtii o dhan buu abqaalay ilaa nakhlatun waaxida mid keliya mooyaane harasaha waxaa abqaalay cumaru cumar radia allahu canhu fa xamilat way midhaysay annakhlu timirtii oo dhani min caamiha isla sanadkii la abqaalay ayay midhaysay walam taxmil nakhlatun hal midh baa midhayn weyday faqaala rasuulu lahi sal ly slam wuxuu idhi maa shaanu haadi nakhla xabaddaa ka hadhay arrinkeedu waa maxay maxaa ka reebay fa qaala cumar wuxu uhi yaa rasuul allah ana harastuhaa anaa tallaalay oo abqaalay fa nasacaha rasul lahi sal ly slam rasuulku wuu rujiyey fa harasaha dib buu u beeray fa xamilat min caamihaa markiiba way gaadhay sannadkiiba qolooyinkii kale ku biirtay sal allahu alayhi wala aalihi wasaxbih xadiidkani oo aad iyo aad u soo gaabiyey mid laga geyoonayana aanu ahayn asalkiisii ku soo arooray kutubta sunanka waana xadiid xasan ah xadiid xasana weeye awalu xadiisin xasan yuqaabiluna xadiidkani wuxuu ahaa salmaan alfarisi wuxuu ahaa nin faris ka soo jeeda eeraan oo dabcaabuda caabuda wuxuu ahaa sheekha meesha dabka lagu caabudaba imaamka ka ah haddii dee imaam loo odhan karo wey haddii imaam loo odhan karo halkaasuu hogaamiye ka yahay iyo horjoogaan idhaahno dabeetana ubadkii kale markay ka weynaadeen ayuuhi kan yar horjooganimada u tababar aad buu u jeclaayo wuu koolkooliyo wuu baray hawlihii o dhano yarkiina waxaa ka dhaadhici weyday dabka la hulaaqayo ee diinta laga dhiganaya ee laleeyahy laba ilaah baa jira mid nuura iyo mid madowah ka nuurku waa kii khayrka ka madowguna waa kii sharka markaa kaaynu xoojinno khayrka oo mar walba dabka halla shido wixii uu ka dhaadhici waayey niman ruhbaan u arkay oo diintii nebi ciise haysta kuwiibuu ku tallaalmay wuxuu arkay tan inay ka wacan tahay tuu haystay iyagii baabuu raacay dhowr bau soo maray qaar diintu ay ka dhab tahay qaar aanay ka dhab ahaynoo dad kale waxu sheega hoostana wax ka walaaqda qaar dadka idhaa sadaqadaysta isaguna cuna waxyaalo badan buu soo arkay markii ugu dembeeyey ninkii ugu qiimaha badnaabuu la kulmay kii wuxuu ku yidhi cidaan kuu dardaaro oo diintii saxda ahaysa haysatahay ma jiro anaa ugu dambeeyey laakiin waxaa xilligeedii taagan yahy nebi soo bixi doona jasiiraddu ka soo baxaya magaalo buure madmadow leh dhexdana timir badan ku leh ayuu ka soo bixi doonaa haddaad halkaa gaadhi karto gaadh wuu raarraadiyey dadkiiba warwaraystay sheekhi waa dhintay waa la aasay niman carabuu helay waxaagay ka timaadeen jasiira wax yar baan urursadayoo lo ah lo'da haddaan idin siiyo maydu idin kaxaynoo jasiiraddii ma geyn iyo haa waa la heshiiyey way kaxeeyeen ballankii markay dhexda marayaan ayay kaga baxeen loodiina way qaateen isagiina adoon ahaan bay u iibiyeen khaybar bay ka iibiyeen khaybar buu eegay timirtii way leeday laakiin buurihii ma laha muddu halkaa addoonnimo kaga shaqeeyey mar dambe ayaa waxaa soo iibsaday nin yahuudi oo reer madiine ah mar alla markuu keenay madiina ayaan addoonnimadii ba ilaabay buuhi farxaddii buurihiina waan arkay timirtii waan arkay calaamadihii wuxuu sugayuun xilliga uu soo bixi doono waxaa la yidhahdaa mucamar buu ahaa aad buu cumriyey boqol iyo konton waa la sheegay qaar way ka badiyeen laba boqol bay sheegeen qaar laba boqol iyo konton bay sheegeen qof cumri dheer buu ahaa salmaan siduu u shaqaynayey ayuunbuu maalig wuxuu ka war helay iyadoo laleeyahay dadkii oo yaacaya waa maxay waxaa yimi ninkii nebiga sheeganayey wuxuu idhi ka saaranay timirta n ka shaqaynayay sayidkaygina waa hoos fadhiyey timirtii baa ruuxantay uu dareemay u eegay waa ma soo degaya wuu isugay markaa soo degay xaggaad u socotaa nebiganaan soo eegayaa dharbaaxu qaado intuu indhaha ii saabiyey buu idhi ku laabo shaqadaada howlaanad lahayn ha geline nebinebi iyo howlahaasi adiga kuma taalle shaqaa kuu taalle ku laabo waan ku laabtay maalinkii waxaan ururiyey waxoogay timir oo mushqaayad gaar ii ahayd intii cunnadayda ahayd baan ururiyey buui waxoogay xaabo ii taallayna waan iibiyey dabeetana hilib baan ku iibiyey hilib geel hilibkii baan kariyey dabqa baan ku qaaday dushana waxaan ka saaray rudabkii taasuu geynaya wuxuu haystaa akhbaartii ahayd nebigana sadaqada ma cuno hadiyadana uu cunaa maalintii koowaad buu keenay maa haada yaa salmaan salmaan in loo sii sheegay ayay u badantao waxyiguu sheegay ilaa ila horoomu aqoone wuxuu waa sadaqad nebigu wuxuu yidhi qaada oo saxaabada siiya fa innaa laa na'kulu sadaqa waa halka laga keenay haddaad qofka wixiisii qaadan kari weyday u sababee yuu warwarine tatna qaada uun wuxuu kugu diiday miyuu ku sannifay ma waxaagaa xaaraana miyuu waa sidee mucolaad baa idinka dhexaysa waa inaad sababayso waxaana iga hortaagane raalligahaw asxaabtii baa cuntay buu taaban maalintii dambaan xaaba tegay buu buuri siiilaag baan soo iibiyey hilibkii haddana timirtaydii baan soo dul saaray waan keenay deetana wuxuu ihi waa maxay salmaanow waa hadiyad wuxuu ihi soo dhowaada ubsuduu fidiya xalqadda anshiduu u firfircoonaadoo soo degdegna waa la yidhi inshaquu saddex bay soo arooray inshaqu durka oo ballaadhiya xalqadda intuba way dhacdaayoo horow soo kaca inu cunno xalqadda ballaadhiya iyo gacmaha fidiya markaasaa la cunay labadii markuu helay sifo wuxuu damcay tii kale inuu helo xagga uu wareegay nabigu go' ayuu ka tuuray buu leeyahay xadiiska deetana waa arkay markaasuu ku dhegay markiiba waa shahaatay laakiin qodobkan dambe ah markiiba nebigu waa iibsaday fa'daa ku jirtaa fujaa'iye maaha waayo in badan buu addoon sii ahaa sannadkii koowaad iyo kii labaad iyo kii saddexaad uxud iyo bederba way dhaafeen sannadkii afraad ayuu la heshiiyey ninkii lahaa uu ku hi arniya usensi maahee ila heshii xoola igula heshii aan ku xoroobo afartan waqiyadood oo fidda ah ayuu kula heshiiyey iyo saddex boqol oo geed oo timir ah oo abqaalo saddex boqol oo geed oo timir ah oo abqaalo waa yuhuudi kaa kici maayo taad soo gasho waxa weeyaan bunkaa dhimi maayo saddex boqol baad abqaalaysaa weliba waad ka shaqaynaysaa ilaa intay ka midhaynayaan waxaan isleeyahay waa sanad iyo dhowr sano intay ka midhaynayaan laakiin waxaanu ka warqabin hawsha meesha ka jirtay iyo ciddan lula xidhiidhay nebigu wuxuu ihi soo caawiya salmaan salmaanu alkhayr salmaanu ibnulislaam baa la odhan jiray wuxuu odhan jiray abi lislaamu laa aba lii siwaahu id iftakharuu biqaysin aw tamiimin aniga abbahay waa islaam hadday odayaal sheegsheegtaan iyo qabiiliya laandheere anaa ugu laandheersanoo islaam baan sheeganaya markaa la soo cawiimay shan siiyo geed toban shan iyo toban labaatan dhirtii baa la soo buuxiyey nebigu wuxu uhi namariya yuhuudigii baa loo tallaalaya waxaa la caawinaya salmaan nebigaa loo soo dhiibayaa isna wuu tallaalaya bqoiyoagaaliyosagaashan buu gacantiis ku talaalay xabad wax ku kalifeeye mooyaane xikmad baa meesha ka socotee cumar baa tallaalay riwaayaadka qaar waxay sheegeen inuu tallaalay salmaan waxay isku waafajiyeen culimmadu inuu salmaan tallaalay kadibna cumar ka qaadayo meel kale ku tallaalay adugu labadooda tallaalay nebigu ma tallaalin mucjisay noqotay isla sanadkiiba way baxday ilahay baa usoo gaabinaya wakhtiga isla sanadkiiba wa midhaysay hadday qaadan jirtay laba sano iyo saddex iyo afar inagu timirtaadu ma naqaane waxay qaadan jirtayba way ka soo koobnaatay sanadkiiba way midhaysay hadalkooda laga garanayaa inay degdegtay fa xamilat min caamiha markaasaa hal mid ka hadhoy midhayn weyde xabaddan maxaa ku dhacay iyo rasuul allah anaa tallaalay dib buu u fujiyey deetana wuu tallaalay iyaduna mucjiso labaad bay noqotoo iminkubuu nebigu tallaalay isla sanadkiiba way raacday kuwii kamay hadhin way midhays qaybtii koobaad wuu hayaa maxaa hadhay fidadiibaa hadhay maalin baa waxa loo keenay in dahaba oo beedka digaagga leeg ee nebiga loo keenay markaasaa wuxuu uhi maa facala alfarisiyu lmukaatab waa ninkii mukaatabkaa ee farisiga amee ah sale waa kan suuhi khudha faaddiha mima calayk oros ka soo bixi waayo wixii dirham iyo fida ahaa dahab waa lagu bixin karaa siibuu u tagay wuu u miisaanay intiiba waa u noqotay maalintiibuu xoroobay markuu xoroobay ciidankii islaamku ku soo biray faa'iidadii koowaad ee laga helay waxay noqotay dagaalkii khandaq oo quwada u xoog badan soo weerartay madiina inuu khadadii keena iyo kaataatikadii dagaalka uu yidhaahdo anagu haddaanu ree eeraannay idaa xuusirnaa khandaqna haddiina laga xoog badan yahay waraar weyn baanu jeexannaa oo nalooga soo dhaafin deetana tii lagu dhaqaaqay waa la jeexay waa laga shaqeeyey carabtiio iska laadoonaysa oo iska socotoo leh waa qaqabanaysaan ayuunbaa waxay dul yimaadeen hog weynoo intaa laag oo farasku aanu ka boodi karin intuu ku dhaadhacana aanu soo bixi karin deetana waxay dhaha wallaahi ina haadihi makiidatun maa carafatha alcarab waa xeelad aanay carabi aqoon oo waxaan soomaalidka tiraahdo khubaro ajaaniba khubaro ajaaniba ayaa u jooga marka waa khubaradii ajaanibka ayd weeye waxay garanwayeen soomaalidu ma yidhahdaan annagaa garanay ya khubara ajaanib bay idhahdaan eh, salmaan alfarisi sidii buu ku xoroobay radia allahu tacaala canhu muddo dheeroo dambena waa lagu intifaacay islaamkuna waa ku intifaacay xadaana maxamed bn bashaar qaala ana bishr ibn lwadaax ay ahbaranaa bishr wadax bishr ibn lwadaax waxa weeye waa saduuq wathaqahu ibnu xibbaan ee eh, rag badanna waa ka wariyaan ana abu caqiilin iddawraqi ahbaranaa abu caqiilin iddawraqi waa shaykhulmubaxa labada sheekhba waa ka wariyaan abu daawuudna waa ka wariyaa tirmidina waa ka wariyaa muslim iyo bukhaarina waa ka wariyaan lakiin imka labaa udhexeeya abu caqiilin iddawraqi can abi nadra waa iqa min ajillaahi taabiciin weydiiyey abaa saciidin alkhudri can khaatami rasuuli lahi sal slam baan weydiiyey yacni khaatama nubuwa qaala faqaala wuxuu yidhi kaana fii dahrihi dhabarkiisa ayuu ahaa badcatan buu hilib naashisatan soo taagan bada waa la fadxaynaya luqa way kasraysaa bidcatan laakiin waxaa fiican la ydhaa badca fadxada badcatan hilib naashisatan soo abu nadrat alcawaqi xadiisku waa xadiis saxiixa wuxuu weydiinayaa abi saciidin alkhudri buu weydiiyey khaatamu rasuulilaahi ka waran suu yidhi dabarkuu kaga yaalay kaana badcatan naashisa wuxuu ahaa badcad iyo hilib naashisatan soo taagan qaala abu ciisa xadaanaa axmed ibnu lmiqdaam abulcashcas alcijli albasri ahbaranaa xamaad ibnu zayd ibnu dirham can caasim alaxwal waa shaykhu sita lixda sheekhba sheekh buu yahay can cabdilaahi bni sarjisin radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi ataytu waanu imi rasuulalahi sal ly slam baanu imi walxaal huwa rasuulkuna fii naasin dad la joogo min asxaabihi naasin oon alif lahayn fii unaasin kutubaha qaar baa ku arki doontaa fii unaasin dad min asxaabihi fadurtu waan wareegay haakadaa saasaan u wareegay min khalfii gadaal fa carafa wuxuu gartay alladii shaygii buu gartay uriidu aan rabo fa alqaa waa tuuray alridaa'a go'a can dahrii dhabarkiibuu ka tuuray fara'aytu waan arkay mawdica alkhaatami halkii khaatamku ku yaalay calaa katifayhi labada garab kaga yaalay miluljumci jumciga gacanta toobada oo kale ah xawlahaa hareereeda waxaa ah khiyalaanun bara yar baro ka'annahaa waxaad mooddaa baraha thaaliilu jamcu thuluul suluulku waxa weeye kasoo baxa kasoo baxa buro yaroo kaa soo baxday ayaa ku hareeraysan fa rajactu waan soo qaabilay xata istaqbaltuhu ilaa soo hor fadhiistay fa qultu waxaan ku idhi afara allaahu laka yaa rasuul allah afara allaahu laka allaha kuu dembi dhaafo yaa rasuulallaahi fa qaala wuxuu idhi walaka adigana ilaahay kuu dambi dhaafo fa qaala alqowmu raggii waxay idhaahdeen istakfara laka rasuulu llaahi sala allahu aleh wasalam war waad faa'iiday waa lagu aqbalay nebigii baa dembidhaaf alla ku weydiiyey fa qaala nacam buu yidhi nebigii haa waan u weydiiyey walakum idinkana waan idiin weydiiyey uma tala wuxuu akhriyey haadihi alaaya wastakfir lidanbika walilmu'miniina waalmu'minaat cabdillaahi ibnu sarjis wuxuu u yimi nebiga calayhi salaatu wasalaam waafid baanu ahaa waafid waafid waxaa la ydhahaa ninka ergeyga ah ee reeru soo dirtaan ilaydhado hawshaa noo soo qabo waafid buu ahaa reerkaa soo dirtay orodoo nooga soo baaraan deg ma run buu sheegayaa sabeen sidii buu ku yimi rag baa la joogay asxaabta ka mid ah ninkana waxaad mooddaa waxoogay cilmidhegooduu hayeeyo khaatamunubuu baadhayaa markiiba wuxuu ka wareegay xagga iyo dhabarka nebiguna waa u banneeyey go'ii buu ka qaaday markuu ka qaadayna wuu arkay markuu ka qaaday waa kaa inoo tilmaamaya leh waa milu jumci tantoomado kale weeye xawlaha wuxuu ku daray khiyaalaan baro waa baro waa jamiceeduna waa aal baa ladha qofka barta leh ayaa la ydhaha aal kaannaha waxaad moodaa ha'aaliilu ka soo kale bar caadiya maahee wax yaro soo kukuusan weeye farajactu waan soo laabtay xata istaqbaltuhu xaggii damba maan fadhiisanine wajahadiisii waan soo fadhiistay markaasaa waxaan ku uhi hafar allaahu laka yaa rasuul allah waa salaanti ka bacdi qaala walaka faqaala alqowmu waa farxeen istakfara laka rasuulu lahi sal ly slam faqaala nacam nebigu dembidhaaf dalbay nebigu wuxuuhi waan u dalbay walakum idinkana waa idin dalbayaa ducadiisana waa la aqbalaya uma tala hadi alaaya wastakfir lidenbika walilmu'miniina waalmu'minaat mowduucii khaatamu nubuwa intaasuu inagaga dhan yahay waxa inoo harhsanuun inaynu ogaanno ma nebigee u gaar ahayd khaatamu nubuwa mise nebiyada kale waa la lahaayeen nebiyada kale ma yeelan karaanoo tani waa calaamadii nebiyada lagu soo khatimayey iyaga laguma soo khatimay oo cid ka dambaysaa ma jirto oo innagaba waa aragteen warqad marka la qorayo saxeexa iyo shaambadaa ugu dambeeya wax lagaga sii dambeeyaay ma jiro weliba xataa curfiga caamka ah ee ilaa maanta jira warqadda marka la xidana afkeedaa la shaambadeeya saan cid uu furanin marka waa shaambadii nebinimadaba lagu xidho wey ambiyadu maxay lahaayeen saddex arrimoodoo ka duwan bay lahaayeen shaara iyaga tooda laydhaa shaara khaatam lama shaara ay calaama calaamad bay lahayd kow horta calaamad bay ahayd dhabar kale kagama ooline gacanta midig bay kaga ooli jirtay ambiyada gacanta midig bay kaga ooli jirtay barna way hayde hilib maahan iyaga hilib soo taagan oo lulanaya oo la taaban karo ma ahayna bar bay